alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wsaxbihi wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii aladab lmufrad liabi cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhaariyu raximah llahu tacaala waana dersigeennii saddex iyo soddonaad wuxuu ka bilaabmanayaa xadiiska afar boqol lix boqol iyo afartan iyo sagaal baabu ducaa'i arajuli calaa man dalamahu wuxuu baabu yahay ducada yacni markaa uu ducaysanayo ninku uu ducaysanayo ruuxii dulmiga iyo xadgudubka ku sameeyey inuu ilaahay subxaanah wa tacaala uu uga hiiliyo qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaanaa alxasan ibnu rabiic qala xadana ibn abi idriis cabdullaahi ibn abi idriis alawdi can lays ibn abi sulaymin can muxaarib ibni disaarin can jaabir bni cabdillaah qaala wuxuu yidhi jaabir bni cabdillaah kaana rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yaquulu ki yidhaahda allaahuma aslix liya samcii wa basarii ilaahow maqalkayga iyo araggaygaba allow ii hagaaji wajcalhumaa waxaad ka yeeshaa labadooda alwaarisayni kuwa idhexlaya oo xubnaha ruuxa mu'minka haddii la kala dhantaalo oo iyagoo kala dhiman oo kala dhantaalan uu adduunkii joogo waxaa laga yaabaa intifaacii uu ku intifaaci lahaa in qaybi markaa yacni markaa ay maqnaato wajcalhumaa waxaad ka yeeshaa buu nebigu yidhi alwaarisayni kuwa idhexlaya minii xaggayga wansurnii iiga hiili allahu calaa man dalamanii ruuxii idulmiyeyna ilaahu iiga hiili waarinii itusi sa'rii yacnii aargoosigayga iyo inaad iiga aarto minhu xaggiisa ilaahay ou itusi buu leeyahy nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh cadaaladda ilaahay baa waxay yacnii ku dhisan tahay inaan addoommadu aanay isdulmine ruux walba xaqiisa la siiyo ilaahayna subxaana wa tacaala wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid ilaahay maaha subxaana wa tacaala mid addoommada dulmiya ilahi wuxuu ihi wamaa dalamuuna walaakin kanuu anfusahum yadlimuun namaanay dulmiyin laakiin iyagaa naftooda dulmiyey buu alla yidhi subxaana wa tacaala yaa cibaadii innii xaramtu dulma yacni calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu waataynu soo marnay xadiisalqudsigii dabaraani baa fi lawsad ku warinaya mujaladka sideedaad soddon iyo lix saxiixadana saddex kun boqoliyo toddobaatan buu sheikhu ku saxiix yeelay qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaanaa xamaad ibnu salma can muxamed ibni camr ibni calqama waa saduuqa can abi salma ibni cabdiraxmaan ibni cawf azuhri can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa yaquulu ki yidhaahda allaahuma maticnii yacnii allow subxaana wa tacaala ii baaqiyeel bisamcii maqalkayga iyo wa basari araggayga ii baaqiyeel macnaha iigu raaxe waxay ka dhigan tahay in ilaahay uu kuu baaqi yeelo intaad jirto wajcalhumaa waxaad ka yeeshaa labadooda alwaarisa minii kuwo idhaxla allow ka yeel wansurnii iiga hiili calaa caduwi cadowgayga ilaahow iiga hiili wa arinii itusi sa'rii yacnii hiilkayga iyo aargoosigayga minhu xaggiisa ilaahow iiga hiili oo adigu ruuxii idulmiyey garab iyo gaashaan iiga noqo xadiiska yani waxaa warinaya tirmidi baa warinaya fii jaamicihi saddex kun lix boqol iyo lix yacnii saxiixadana saddex kun boqol iyo toddoba raqamka xaakim iyo dabaraani iyo abu nucaym iyo keyrkoodna way warinayaan qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana caliy bnu cabdillaahi almadini qaala xadaana marwan ibnu mucaawiyata alfazari qaala xadaana sacd ibnu daariq ibni ashyam alashjaci qaala xadaanii abi waa daariq ibnu ashyam alasjaci qaalo wuxuu yidhi kaana kunnaa waxaanu ahayn naqdu kuwo kusoo kallahaanu ahayn oo kusoo jarmaada cala nebiyi sala allahu caleyh wasalam nebigaanu kusoo kallahayn fa rajulu nin baa imaanayey wa tajii'u almar'atu haweeney baa imaanaysay majaalistii nebi maxamed ummadda khayrka iyo samaha uu ku farayey gelinka hore iyo gelinka dambeba baa imaanayey fayaquulu wuxuu odhanayay ninkii yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow keyfa aquulu idaa sallaytu sidee baan idhaahdaa markaan tukanayo ducooyinka maxaan u xushaa salaadayda markaan tukanayo fayaquulu wuxuu odhanayay qul waxaa tidhahdaa allaahuma qfir lii warxamnii wahdinii warsuqnii allaahuma qfir lii ilaahu ii dembi dhaafa warxamnii ii naxariiso wahdinii ilaahayow i hanuuni hidaayada adaa bixiye hidaayadu waxay u qaybsantaa laba qayboodoo hidaayatu tawfiiqi waalisaaba ilaahay unbaa bixin kara qalbigaaga in iimaanka la geliyo in tawfiiqda lagu waafajiyo in cibaadaadka iyo daacada lagu fududeeyo yaa bixin kara ilaahay waata nebiga loo diidan oo la leeyahay innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa waxaa jirta hidaayo kaloo leeyahay hidaayatu walirshaad waata nebiga iyo ducaadda iyo culimmada iyo dadka loo sugayo ilaahay wuxuu wa wainaka latahdii ilaa siraadin mustaqiim walikulli qowmin haad waataa la leeyahy wa tacaala marka wahdini i hanuuniyo warsuqni i irsaaq ilaahay ow dheef iyo risiq baan ku weydiisanayaa faqad jamacna laka waxay kuu jamciyeen oo kuu ururiyeen kelimaadkani dunyaaka adduunyadaada iyo wa aakhirataka aakhiradaadii bay kuu ururiyeen imaam muslim baa warinaya kitaabu dikri watowbati walistikfaar xaakim iyo qeyrkoodna way warinayaan qala xadaana caliy bnu lmadini qala xadaana sulaymaan bnu xayaan qala xadaana abu malik abu malik waa ninkaynu hadda soo marinay waa sacad ibnu daariq ibnu ashyam laftiisa samictu abii aabbahay waxaan ka maqlay buu yidhi ibnu ashyam ah walam yadkur maanu sheegin idaa sallaytu yacnii idaa sallaytu markaan tukado wa taabacahu waxaa ku mutaabiciyo xadiiska ku waafaqay iyadoo idaa sallaytu aanay ku jirin cabdulwaaxid ibnu siyaad wayaziid ibnu haaruun riwaayatu cabdilwaaxid ibnu siyaad cinda muslim kitaabu aladciya wadabraani fii mucjamihi wabni maajah fii sunanihi xadiisku marka wuxuu soo arooray ayadoo uu mutlaq yahay oo si guud nebiga ninku weydiiyey maxaan ku ducaystaa oo salaadu aanay la socon markaasuu nebigu wuxuu yidhi allaahuma kfir lii warxamnii wahdinii warsuqnii waxaa laga qaadanayaa marka salaada adigoo ku jira iyo salaada adigoo aan ku jirinba ducadaas marka inaad ku ducaysato labada jaanibba marka inay kuu bannaantahy qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu man dacaa biduuli اlcumri wuxuu yahay ruuxii ku ducaystay yacnii cumriga in loo dheereeyo ruuxa kale cumriga in loo dheereeyo ugu duceeye xadaanaa qutaybatu bnu saciidin aburajaa albaqlaani shaykhu ljamaca maa cadda bni maaja qaala xadaanaa leys ibnu sacad alfahmi can yaziid bni abi xabiibin can abiasan abilxasan ibnulqadaan wuxuu leeyahy waa majhuul waay mowla umu ibnati mixsan umuqays binti mixsan cukaasha ibnu mixsan bay walaalyihin can umu qaysin ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala lahaa gabadhaa wuxuu ku yidhi nebigu maa qaalat waxay tidhi macnaha war ay tidhi buu nebigu intuu maqlay isagoo ka jawaabaya wuxuu yidhi daala cumruhaa cumrigeedu ha dheeraado walaa naclamu ma ogin buu yidhi imra'atan haweenay oo cumirat la cimri siiyey maa cumirat inta la cimri siiyey daala cumruha umriga cumrigaa jir waata inagu aynu dhaha cumrigaa jir iyo cimrigaagu ha dheeraado iyo marka ruuxa in cumrigiisu inuu dheeraado loogu ducayn karo ayaa laga qaadanaya yacnii cimri caafimaad qabaan ilaahay kuu weydiinaya caafimaad alla ka cabsile baan ilaahay kuu weydiinaya cilmi camal falle baan ilaahay kuu weydiinaya qofka ugu duceeyo inay bannaan tahay xadiiskaas sanadkiisa dacfi baa ku jiroo cillo kale ma jirtee cillada lagu haystaa waa abilxasan ninkaasaa mawlaa yacnii umu qays binti mixsan ayaa majhuul ah qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa caarim caarim waa muxamed bnu fadl asaduusi qaala xadaanaa saciid ibnu sayd waa saduuq can sinaan waa sinaan ibni abi rabiica qaala wuxuu yidhi xadaanaa khaadimu nabiyi sal alla aleh wasalam baa noo warramay qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu aha yadkhulu calayna midkii noo soo galu ah <clears throat> ahla albeyti ahlubeytkaya gurigayaga guriga umu sulaym buu nebigu soo geli jiro oo soo booqan jiray fa dakhala yowman maalin buu soo galay fa dacaa lana wuu noo duceeyey <clears throat> marnay kanna waynu ku soo marno intuu nabigu guriga umu sulaym u yimi ayuu laba ragcadood ku tukaday laba ragcadood markuu ku tukaday buu u duceeyey yacnii markii ducadii uu dhammeeyey bay waxay tidhi umu sulaym baa waxay tidhi khaadimkaaga wiilkaagan shaqaalaha iyo gaarkan kuu adeega maxaad ugu ducayn weyde fa qaalat umu baa waxay tidhi khuwaydimuka khaadimyarowgaaga waa tasqiir luqada carabiga waxaa ku jira waxa la yhaha tasqiir oh yacnii khaadim baa waxaa lo odhanayaa khuwaydim rajul waxaa lo odhanayaa ruwayjil jaahil waxaa lo odhanayaa juwayhil waa tasqiir waa yarayn khaadimkaaga khaadimyarowgaaga alaa tadcuu lahu miyaadan u ducaynayn qaala wuxuu yidhi allaahuma akhir maalahu ilaahu xoolihiisa badi wa waladahu ilmihiisa iyo tarantiisana ilaah u badi wa adil xayaatahu noloshiisa iyo cimrigiisana ilaah u dheeree waqfir lahu ilaahu u dembi dhaaf rawaahu muslim wuxuu odhan jiray riwaayada muslim fadacaa liya wuxuu iigu duceeyey nebigu bisalaasi dacwaatin qad ra'aytu minha isnayni fi dunya wa ana arju asaalisata fi laakhira saddex arrimood baa nebi maxamed iigu duceeyey laba ka mida ilaahay baa adduunka igu siiyey midda saddexaadna waan sugayaa aakhiraan ku sugaya imaam muslim baa fii saxiixii ku warinaya Ah, fadacaa liya wuxuu iigu duceeyey nebigu bisalaasin saddex buu iigu duceeyey fadafantu waan aasay miatun wa alaasatin boqol iyo saddex ilmahayga ka mida ayaan aasay buu yidhi muxuu u jeedaa faraciisi iyo tarantiisii baa batay haddii boqol iyo soddon isaga sulbigiisii faraciisiiya oo intii awowga uu ahaa iyo intii caruurtiisu ay sii dhaleen boqol iyo saddex u aasay inta kale intee ahaayeen waa tarmeel wuxuu leeyahay yani riwaayada saxiixa ahbaratnii ibnatii umayna gabadhayda umayna waxay ii warantay wakhtigii xajaaj uu basre uu soo galay keliya yacni iyo muddadaa intii u dhaxaysay ilmahayga inay ka dhinteen boqol iyo labaatan inay ka dhinteen maaha ilmihiis waxay sii dhaleen waa ilmihiisi qayb ka mid mida ah. waa tarankii nabi maxamed ugu duceeyey salawatu ullahi wasalaamu calayh shayga labaad adduunyaa loogu duceeyey wa inna samaratii beertayda iyo midhahayguna la tudcimu midii la quudanayay ahayd fi sanati maratayn beertayduna sanadkii laba jeer baaba iisoo go-aysa wa xayaatii noloshaydiina waa dheeraatay xata istaxyaytu ilaa aan ka xishooday min annaasi dadkii ilaa aan ka xishooday manaa cimri buu gaadhay ilaa aan dadkii ka xishooday muddada aan soo taagna kutubu yani taariikh wa taraajum markay ay ka hadlayaan cimriga anas ibnu maalig muddada ugu yar ee ay soo ay sheegaan waa sagaashan iyo sagaal sano muddada ugu badanna waa boqol iyo toddoba sano inta u udhexaysaa marka la isku haya ma boqol-iyo toddoba sanuu noolaa ma boqol sanuu noolaa ma sagaashan iyo sagaal buu noolaa ma boqol iyo shan sanuu noolaa intaasoo xata istaxyaytu min annaasi ilaa dadkii aan ka xishooday wa arjuu waan rajaynayaa buu yidhi almaqfirata dembidhaafkana waa masalada aakhiro uu ku xidhayo taana aakhiro iyo ilaahay baan ka rajaynayaa riwaayadan dambena waa saxiix intan siyaadada uu siyaadiyey yacnii saxiixada laba kun laba boqol afartan iyo kow waxaa laga qaadanayaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ducadiisu dee mustajaabu dacwo ah oo baryadiisa waa la ajiibayay waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxa muslimka ahi ruuxa kale muslimka inuu u duceeyo oo ilaahay inuu u baryo marka ay bannaan tahay baabu man qaala yustajaabu lilcabdi maa lam yacjal wuxuu baabu yahay ruuxuu waa la ajiibayaa baryadaa laga ajiibaya maa lam yacjal haddaanu degdegin daanu degdegid maxaa loo jeedaa waxbuu ilaahay ka baryay codsigaad ilaahay u gudbisatay baryadaadu saddex arrimood midooduunbay noqon kartaa in aakhiro lagugu kaydiyo dib lagugu dhigo in isla markiiba lagu siiyo iyo in balaayo kugu soo socoto lagaaga difaaco saddexdaba ma khasaarah maya adigu marka mid ay baryadaadu ku beegmayso ma ogide haduu yidhaahdo ilaahay baan baryo baryadii baa layga ajiibi waayo baryadii uu ka tago taas weeye maa lam yacjal waana sida soomaalidu u badan yihiin oranaya wallahi intaa ilaahayna waan baryaya mawji wax layga jaray ya dhib uunba haddana laygu wadaa buu leey ma ilahay baad ka dacwoonaysa dhib uunba haddana laygu wadaayo waxaasaa igu dhacayoo saasaa igu dhacay saasaa igu dhacday qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa abulyamaan abulyamaan waa xakam ibnu naafic qaala xadaana shucayb bn abi xamsa can الzuhriyi moxamed ibni muslim bn shihaab الsuhri qaala wuxuu yidhi ahbaranii ibnu cubayd ibnu cubayd baa ii warramay ibnu cubayd waa sacdi ibnu cubayd abu cubayd mowla cabdiraxmaan wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaa ibnu cubaydna min alquraa'i wa ahli اlfiqhi dadka quraada ah ee qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala yani u xifdi siiyey fiqiga iyo fahamka diinadna alla uu siiyey buu ka mid ah annahu samica abaa hurayrata abaa uu ka maqlay isagoo leh anna rasuula allahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi qaala wuxuu idhi yustajaabu liaxadikum midkiin baa la ajiibi yacnii baryadii baa loo ajiibi maa lam yacjal intaanu degdegin yaquulu wuxuu odhanayaa dacowtu ilaahay baan baryey oo falam yustajab lii layma ajiibin baryadii laygama ajiibin baryadaada adigu si qalbiyoo saafiya ilaahay u bari ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala adcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin baryadan ilaahay aad baryayso iyadaa cibaado ah adducaau huwa alcibaada wuu nebigu leeyahay salawatu ullahi wasalaamu calayh ayb marka laga tago basharnimada iyo baahida ku haysa dhibtan ku haysa yacnii in ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa faydo marka bini aadamku uu dhiban yahay inuu ilaahay baryo waa la yaqaanaa bini aadamkao dhan baa ka mid ah. bini aadamkao dhani waa ka midaysan yihiin markay ilaahay baryaan ay dhibban yihiin inay ilaahay baryaan gaal iyo muslima ah. waata ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala aman yujiibu almudara ida dacaahu wayakshifu suu wayajcalukum khulafaaءa alardi a ilaahun maca allah bukhaari baa fii saxiixihi ku warinaya kitaabu dacwaat yustajaabu lilcabdi maa lam yacjal imaam muslimna fii saxiixi xadaanaa cabdulaahi cabdulaahi man in badan buu idin soo maray cabdullaahi bni mubaarak ayb qaala xadaanii mucaawiya ana rabiicata ibnu yasiid xadaahu wuxuu u sheegay can abi idriis alkhawlaani caaid ullah can abi hurayrata can nabiy sal alla aleh wasalam qaala wuxuu ihi yustajaabu waa la ajiibi liaxadikum midkiin baa loo ajiibi baryadii maa lam yadcu biismin aw qadiicati raximin haddaanu ku ducaysanoo ilaahay aanu ka baryin shay dembiya haddaad tiraa ilaahu xoolaha hebel ka qaad ilaahay maka aqbalaya kaa aqbali maayo de waa xaasidnimo sooma ayib maa lam yadcu biismin haddaanu dembi aanu ku ducaysan aw qadiicati raximin ama qaraabogoysnimo aanu ku ducaysan ow amase yastacjila ama aanu degdeginoo fayaquula markaa uu yidhaahdo dacowtu ilaahay baan baryey oo falaa ma araa ma arkayo yastajiibu lii inuu ilaahay ajiibayo fayadacu ducaaa markaasuu ducada iyo alla bariga uu ka tegaya ayb ibnu xibbaan baa fii saxiixii ku warinaya mujalladka saddexaad bayhaqi fii sunan mujalladka saddexaad ibnu cabdilbar fi tamhiid mujalladka koowaad bisanadin saxiix baabu man tacawada billaahi min alkasal wuxuu baabaya ruuxii ilaahay ka magan gala wahsiga waxaa kala duwan cajsiga iyo kasalkaa kala duwan cajsigu waxa weeye waa wax haddii ilaahay kuu ron yahay inaad ka caajisto oo aad awoodi kari weydo shay inaad awoodi kari weydo kasalkuna waa inaad ka wahsato shay aad awoodi kari lahayd oo qaban kari lahayd inaad ka wahsataan xadaanaa cabdulaahi ibnu abi saalix waa kaatibu leys qaala xadaanii leys ibnu sacad alfahmi qaala xadaanii ibnu lhaad waa yasiid ibnu cabdilaahi ibn lhaad awowgii baa loo nisbeeyey iqatun can camr bni shucaybin can abiihi shucayb bni muxamed can jaddihi wa cabdullahi bni camr bni caas qaala wuxuu yidhi samictu nabiya sal allah aleh wasalam yaquul nebi maxamed baan maqlay isagoo leh allaahuma inii acuudu bika min alkasal ilaa wahsi baan kaa magan gelaya kasalku waxaynu nidhi waa ruuxu wuxuu qaban kari lahaa inuu ka wahsado waalmaqrami yacnii waxaan kaa magangelayaa dayn baan kaa magangelayaa waacuudu bika waxaan kaa magangelayaa min fitnati almasiixi addajaal fitnada midka dhulka maraya ee beenaalaha ah addajaal waa min addajal waa beenaale ee beenta badan wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min cadaabi naari cadaabka naartaan kaa magangelaya riwaayaadka qaarkoodna waxay ku soo arooreen idaa faraqa axadukum min atashahud midkiin markuu atixiyaad ka dhammeeyo falyatacawad billaahi min arbacin afar ilahay ka magan galo xadiisku waa xadiis saxiixa yani bal waxa weeye waa fi saxiixayn sheekh naasirna wuxuu leeyay waa xasanun saxiix fi ladabi اlmufrad qala اlimaamu raximah اllahu tacala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qala xadaana xamaad ibnu slma abu slma albصri ahbarana muxamed ibnu siyaad maxamed ibnu siyaad abulxaaris almadani waa iqatun yursil can abi hurayrata radia allahu canhu qaal kaana nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu ahaa yatacawadu billaahi ilaahay buu wuxuu ka magangeli jiray min shari almaxyaa nolosha sharkeeda iyo walmamaati dhimashada sharkeeda iyo wa cadaabi alqabri cadaabulqabriguu ka magangeli jiray iyo wa shari almasiixi dhulka lugaynaya beenalaha ah yacnii sharkiisuu ka magangelayey yacnii waa shar bini aadamka soo mara sharka ugu weyn nasaa-i baa fii sunanihi ku warinaya shan kun shan boqoliyo sagaal imaam axmedna fii musnadihi mujaladka labaad afar boqol konton iyo afar waana xadiis saxiixa qaala almusanifu raximah اllahu tacaala baabu man lam yas'al illaha yaqdab calayh xubaabiya ruuxaan ilaahay wax weydiisan ilaahay wuu u cadhoonayaa bini aadamka haddaad wax weydiisiga aad ku badiso wuu kuu cadhoonayaa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaa sharaf iyo ammaan iyo karaamo u ah inaad wax weydiisato laysa shayun akramu cala allahi min adducaa shay ilaahay kaga maamuus badan baryada iyo ducada ma jiro xadaanaa cabdulaahi ibnu muxamed abubakr ibn abi shayba qala xadaana marwan bnu mucaawiyata alfazari qala xadaana abulmaliix abiix iqatun qaala xadaana abu saalix waa samaan oo dakwaan loo yaqaan can abi hurayrata can nabiyi sal alla aleh wasalam qaala wuxuu yihi man lam yas'al illaah ruuxaan ilaahay wax weydiisan qadiba allahu calayhi ilaahay wuu u cadhoonaya subxaana wa tacaala tirmidi baa warinaya saxiixada ayuu ku saxiix yeelay sheekh naasir xadaana mxamed ibn cubayd اllah qaala xadaana xaatim ibnu ismaaciil can abi lmalix can abi saalix alkhawsi qaala wuxuu yidhi samictu abaa hurayrata yaquul abaa hurayran maqlay isagoo leh qaala rasuulu ulahi sal allau alay wasalam rasuulka ilaah wuxuu yidhi man lam yasalhu ruuxan ilaahay weydiisan ruuxan alle wax weydiisan yaqdab calayhi ilaahay wuu u cadhoonaya subxaana wa tacaala bini sidiisaba kama maarmo yacnii inuu gacan iyo garab iyo gaashaan ciduun weydiisto ama ilaahay buu ku xidhan yahay subxaanahu wa tacaala oo ilaahay buu baahidiisa iyo dantiisa u bandhigan ama makhluuqa iyo bini aadamkuu gacanta u hoorsan labadaa uma dhexeeyo ilaahayna wuxuu leeyahay alaysa allaahu bikaafin cabdah miyaan ilaahay addoonkiisa uu ku filnayn miyaanu ku filnayn waa ku filan yahay wayukhawifuunaka bialadiina min duunih marka inuu ruuxu mar walba qalbigiisa ilaahay uu ku hayo oo carabkiisa uu ka qoyanaado ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa ayaa aad loogu baahanya xadaanaa musadad ibnu musarhad qaala xadaanaa cabdilwaris ibnu saciid can cabdilcasiis ibni suhaybin can anas ibni malikin qaala wuxuu idhi qaala rasuulu lahi sal alla aleh waslm rasuulka ilah wuxuu idhi idaa dacawtum allaha ilaahay markaad baryaysaan baahidiinna iyo xaajadiinna markaad ilaahay u bandhiganaysaan faczimuu fi ducaa'i ducada gooya si go'an ilaahay u barya subxaana wa tacaala ha labalabaynina walaa yaquulanna axadukum midkiin yaanu odhanin in shita ilaahay haddaad doonto fa acdini isii ilaahu haddaad doonto wax isii haddaad doonto maxay tahay ma ilaahay baad waxla qaybisaay oo waxaa khasnadihiisa ku jira ilaahay subxaana wa tacaala miyaad la qaybisaa ma alle cid khasbaysa subxaana wa tacaala wax ku khasbaysaa jirta maya ha odhanin marka waa aadaab xumaa ku jirtee in shita haddaad doonto fa acdinii isii ha odhanin maxaa yeelay fa ina allaha laa mustakriha lahu ilaahay cid khasbaysaa uma sugnaaninoo alle subxaana wa tacaala cid khasbaysaa ma jirto wuxuu kaa qadiyo bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya todoba kun qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana cabdulaahi yani cabdullaahi ibnu saalix katib leys qaala xadaana abu dauud abu daauud adayaalasi sulaymaan ibnu jaaruud qaala xadaana cabdiraxmaan ibn abi sinaad waa saduuqun can abiih abihi waa abi sinaad waa cabdullahi bnu dakwaan alqurashi can abani bni cuثmaan altaabiciy aljaliil qaala wuxuu yidhi samictu cuثmaan ibni cafaan baan maqlay qaala wuxuu yidhi samictu nabiya sal allahu aleh wasalam yaquul nebi muxamed baan maqlay isagoo leh man qaala ruuxii yidhaahda sabaaxa kulla yowmin maalin kasta yacnii subaxeeda ruuxii yidhaahda iyo wa masa'a kulla leylatin habeen kasta galabtiisa ruuxii yidhaahda alaaan alaaan saddex saddex jeer <clears throat> saddex jeer subax iyo galabba ruuxii yidhaahda bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi اlardi walaa fi اsamaa wa huwa samiicu alcaliim lam yadurahu shay bismi illaahi alle subxaanah wa tacaala magaciisa ayaannu cuskanaynaa kaalmaysanaynaa oo barakaysanaynaa alladii macbuudkii laa yaduru aanay dhibayn maca ismihi magaciisa la shirkiisa shay-un shay fil ardi arlada gudaheeda ku sugan walaa fi samaa'i samada gudaheeda shay ku sugan aanu dhibayn haddii magaca ilaahay la cuskadoo la kaalmaysto wa huwa allina subxaana wa tacaala alsamiicu alla maqal badan weeye alcaliimu oo cilmi badan hadduu ducadaa ku ducaysto lam yadurahu shay shay ma dhibo wa kaana wuxuu ahaa abaan ibnu cuhmaan asaabahu waxaa asiibay oo ku dhacay darafun min faalij yacnii daraf darafku waa xubin ama waa cudwi min alacdaa ka mida la yidhaha aladaraaf waxaa la yidhaahdaa bimacnaa alacdaa waa xubnaha marka xubin ka mida oo gacantiisiyabaa waxaa asiibay faalij baa ku dhacay shalal baa ku dhacay maaastroog baa ku dhacay maxaa kaloo la black brasharku waa waxa keena laakiin eh, mxuu ahaa waxaa ku dhacay shalal baa ku dhacay ya soomaali baa laydinka rabaa ma ma rabo eh, latin iyo mxuu ahaa haddii la ku ruri ya dabayl baa ku dhacday miya <laughs> haye <coughs> strog baa ku dhacay baynu nahanaa ma ogtahay luqadihii baa luqaduhu markay isdhex galaan tadaakhulka dadka badanaaba luqadaha kale ku hadla waxaa ku yaraanaya af soomaaliga ku yaraanaya marka jeex baa qalay fa wuxuu gudagalay ninkii yanduru ilayhi inuu fiirinayo ardaygii uu xadiiska u sheegayey baa ku dhaygagoo fiiriyey muxuu ka fiirinaya waa nin daawadi hayoo dee cudur ku dhacay soomaa nin daawadi hayoo cudur ku dhacay hadduuba ducadan xifdisan yahay gelinka hore iyo gelinka dambe ninkii saddex jeer yidhaahda dhibi kuma dhacdo haddana isagii ay ka muuqato shalal ay ka muuqato wuu fiiriyey marka fa fadina lahu wuu fahmay taabicigii nin caqli badan buu ahay wuu fahmay qaal wuxuu yidhi ina alxadiia kamaa xadatuka xadiisku waa sidaan kuu sheegay buu yidhi aabbahayna kuma been abuuran nebi maxamed salawaat ullaahi wasalaamu calayh nebiguna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi run buu sheegay oo waxa nebi maxamed uu ku hadlayo waxyi ilaahay u waxyooday buu ahaa laakiin gacantan igu dhacday xagee baa dhibku ka yimi walaakinii laakiinse lam aqulhu ma odhan daalika alyowmi maalinkaa dhibtu ay igu dhacday ma odhan adkaartii ma xusuusan liyumdiya si uu u tago u fulo qadarullaah ilaahay qadartiisii subxaana wa tacaala adkaartan waxaa loogu talagalay ruuxa mu'minka inay xirsi xidh u noqoto laakiin lowxulmaxfuudka haddii lagugu qoray in dhibaato ay kugu dhacdo ku soo gaadho waxaa laysku waafajinayaa adkaartii unbaa lagu ilowsiinayaa ya saaka adkaaru sabax adkaarulmasa adoo markaas tira akhriya guriga ka soo baxday waa mid telefoonkugu soo waca adoo ordayaad guriga ka soo baxda gaadhaha derderay qofkii marka maxaa u qornaa qadarta ilaahay subxaanah wa tacaala inay ku dhacayso wakhtigaa iyo maalinka ay ku dhacaysaa u qornaa sababkiina waa la diyaarinayaayo xirsi xidhkii iyo wixii xirsi xidhka kuu noqon lahaa shaygii baa lagu hilmaansiinaya marka wuxuu yidhi liyamdiya si uu u tago qadarullaahi ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisu si uu u fulo waxaa qofka muslimkaa marka looga baahan yahay mar walba iyo ilbiriqsi walbow noloshiisa ka mida inuu weheshado ilaahay subxaana wa tacaala dikrigiisa iyo xuskiisa inuu weheshado xaalad daciif baan noloshaada waxyaabaha ku xeeran oo dhan iskama difaaci kartid haddaan ilaahay kuu kaalmayn oo kuu xirsi xidhin qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu ducaa'i cinda asafi fii sabiili اllah wuxuu baabu yahay baryada ilaahay la baryayo marka cadowga iyo muslimiintu ay isu saftaan safka iyo jihaadka ruuxu markuu ku jiro inuu ilaahay baryo xadaanaa ismaaciil bn cabdilahi bn abi uweys qaala xadaanii malik ibnu anas can abi xaasimin salma ibnu diinaar alacraj can sahl ibni sacad asaacidiyi qaala wuxuu yidhi saacataani laba wakhti tuftaxu waxaa loo furaa lahumaa labadoodaas abwaabu samaa iyo albaabada samadaa loo furaa waqalla waxaa yar daacin mid ilaahay baryay subxaana wa tacaala wakhtigaas oo turaddu calayhi yacni la celiyo dushiisa lagu naqo dacwatuhu dacwadiisii lagu celiyo ruuxu wakhtigaa ilaahay baryay labadaas saacadood waa saacadaha samadu ay furan yihiinoo ruux ilaahay baryay baryadiisa lama soo celiyo xiina yaxduru nnidaa aadaanku markuu soo xaadire uu soo galo adducaau bayna alaadaani waaliqaama mustajaaba nabiguu ducada aadaanka iyo aqiimka u dhaxaysa waa mustajaaba waa la ajiibaa ruuxu hadduu ilaahay baryo subxaana wa tacaala iyo wasafu markuu u safto fii sabiili illaahi ilaahi subxaana wa tacaala jidkiisa xadiisku waa saxiixun mawquufan wa huwa fii xukmi lmarfuuc wuxuuna leeyahay xukmu lmarfuuc buu leeyahay waqad sabata marfuucan fii saxiixi sunani abi daawuud ayuu ku tilmaamay waxyaabahan lagama maarmaanka marka ruuxu ilaahay markuu baryayo waa inuu qalbigaagu soo jeedo erayadan aad ilaahay ku baryaysana waa inaad dhadhansanayso udcu llaaha wa antum muuqinuuna bilijaaba ilaahay barya idinkoo ku kalsoon inuu ilaahay baryada idinka ajiibayo in allaha laa yastajiibu min ducaa'in min qalbin haafilin laahin ilaahay baryada kama ajiibo qalbi ilaahay moogoon oo hilmaansan oo iska mashquulsan qalbigu waa meesha jidhka bini aadamka laga hogaamiyo waa matoorka jidhka hogaaminaya qalbigaagu waa inuu soo jeedaa marka haddiiba adoo taagan atixiyaadka aad akhriyayso ama faatixada meeshii aad ka akhri lahayd atixiyaadkii aad ku akhriyayso ama atixiyaadkii markaad u fadhiisatay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim iyaaka nacbudu aad leedahay haddee qalbigaaga ma joogo in allaha laa yastajiibu min ducaa'in min qalbin kaafil raasamaalkaaga ugu qiimaha badanna waxaa ka mid a ah salaadda tobankaa daqiiqo ama shankataa daqiiqo ilaahay subxaana wa tacaala baahidaada iyo xaajadaada aad u bandhigayso qalbigaaga ilaasho kolley shaydaan baa kula dagaalamaya soo maydaan arag maantoo dhan markaad bannaanka joogtay midaan ku soo wacin baa markaad salaadda gasho ku soo wacay markaasaa dadka masaajidka joogo dhan taleefoonnadooda isu dhawaaqaya isagu meel buu iska taagan yahay shaydaan baa soo qoriyayo wuxuu warkii hebel ha la hadal adig salaad baa ku jirta wax kale shayddaankaas ugamadan lahee qadarka aad mashquulaysa khushuucda uu kaa kaxaynayo inta aad rafanayso iska demi keliya aad leedahay wuu rabaa intaasu kugu dhibay baabu dacwaati nabiyi sal alla aleh wasalam wuxuu baabu yahay dacwooyinkii allabarigii nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu caleyh qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa camar ibnu khaalid ibnu yarbuuc atamiimi waa nin iqa ah. qaala xadaanii leys ibnu abi sulaym waa daciif عن yaxya bni saciid can muxamed بن yaxya بن xabbaan can lulu'ata waa nin majhuula yacnii can abi sirma saxaabigaasi qaale wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilah waxaa yaquulu ku yidhaahda allaahuma innii as'aluka qinaaya ilaahu waxaan ku weydiisanayaa hodantooyaan ku weydiisanayaa wa ehelkaygana hodantooyaan kuu weydiinaya hodantooyada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu weydiisinayo qinuhu wuxuu kala baxaa laba oo waa qalbiga inaad ka deeqtoonaato laakiin xoolo adduunyo oo nebi maxamed uu ku ducaystay oo ilaahu adduunyo isii uu yidhi maba jirinba bal maalintuu dhimanayay diriciisii waa rahmanaa anas ibnu maalik waataynu soo marnay inuu yidhi nebi maxamed wuxuu galabta uu waabariistay ayadoo galaan suus ama suus raashinihi aanay gurigiisa olin qamandiin yacnii waqinan mawlaaya yacnii gacalkayga iyo ehelkaygana hodantooyaan kuu weydiinaya nebigu wuxuu yidhi alqina qina nafsi hodantooyadu waa naftaadu inay deeqtoonaato oo wixii ilaahay ugu deeqay ay ku qanacdo qanaaco ku qaadato qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadiiska sanadkiisu waa waa daciif muxuu idiin qoray cilladu maxay tahay ya lays ibn abi sulaym baa ku jira afsax allahu lisaanaka xadaana yaxya ibnu muusa axmed ibnu yunas qaala xadaana suhayr ibnu mucaawiya xadaanii yaxya can muxamed ibnu yaxya can mowlan lahum can abi sirma can اnabiy sal اllah alيh waslm milahu xadaana yaxya ibnu muusa alyarbuuci qaala xadaanaa wakiic bnu jaraax ibnu maliix aru'aasi qaala xadaanaa sacad ibni abi uweys iqatu imaam can bilaal ibni yaxya can shutayr ibni shakl ibni xumaydin can abiihi waa shakl ibni xumayd qaala wuxuu yihi qultu waxaan yaa rasuula rasuulka ilaahayo callimnii ducaaan duco ibar antaficu bihi aan ku intifaaco duco aan ku intifaaco ilaahay ku baryo ibar qaala wuxuu yihi qul waxaad tidhahdaa allaahumma allahayow cafinii min shari samcii wa basarii ilaahayou iga badbaadiyo iga samata bixi maqalkayga iyo indhahayga sharkooda wa lisaani ay wa shari lisaani carabkayga sharkiisa carabku waa waxa ugu badanee naar lagu galo wa qalbii wa min shari qalbii qalbigayga sharkiisa wa shari maniyii manidayda iyo biyahayga sharkoodana ilaahayow subxaana wa tacaala iga badbaadi oo iga samatabixi sidaa dheh waxaa laga yaaba manidii ruuxii inay macaasi ay ku xambaarto shahwadiisii markaa macaasi ay geliso abu daawuud baa fii sunanihi ku warinaya nasaa-i fii sunan ee saxiixu sunan abi daawuud qaala wakiic wuxuu yidhi maniyii waxaa loo jeedaa yacni azinaa walfujuur sinada iyo yacnii faajirnimadaa loo jeedaa gogoldhaaf inuu qofku uu sameeyo xadaanaa qabiisa ibnu cuqba shaykhu اlbukhaari qaala xadaanaa sufyaan aلthawri can camr bni mura camr bni mura alwdi mar badan baynu soo marnay can cabdillahi bni اlxaaris can dulayq bni qaysin can cabdillaahi bni cabaasin qaala kaana nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxua yaquulu ku yidhaahda allaahuma acinnii walaa tucin calaya ilaahayow ii hiili oo i garab istaago hayga hiilinin dushayda wansurnii allow ii gargaaro walaa tansur calaya dushayda hayga hiilinin cidda iga soo horjeeda ilaahu hayga hiilinin wayasir ii fududee lii aniga alhuda hanuunkana allow ii fududee isagoo intaa ka dheerna waa kan inoo soo socda xadaanaa abu xabsin camr bnu caliy alfallaas shaykhu bukhaari iqat imaam qala xadaana yaxya bnu saciid alqadaan imaam aljarxi wاtacdiil qala xadaana sufyaan aلthawri qala samictu camr bnu murah alwdi taabiciyu ljaliil qaala wuxuu yihi samictu cabdاllahi bnu xaaris qaala wuxuu yidhi samictu dulayq bnu qaysin can ibni cabaas qaala wuxuu yidhi samictu nabiya sal alla aleh wasalam yadcuu bi hada nebi maxamed oo ku ducaysanaya ducadan baan maqla rabbi acinnii walaa tucin calaya rabbiyow iihiil ii kaalmee oo cidda iga soo horjeedda ha iga kaalmaynin wansurnii allow ii hiiliyo garbisii walaa tansur calaya yacnii dushaydana ha iga oo cidda iga soo horjeedda ha iga hiilinin wamkur liya ii dhagar oo walaa tamkur calaya yanii hamakri yani ha igu samaynin cidda iga soo horjeedda yani ha ii makrin wayasir lii allow ii fududee alhudaa hanuunkana ii fududee towfiiqda iyo xaqa ilaahw i waafajiyo iimaanka qalbigayga geli wansurnii allow iiga hiili calaa man baqaa calaya ruuxii igu xadgudbay allow iiga hiili rabbi jacalnii waxaad iga yeeshaa shakaaran laka mid kuu shukrin badan ilaahw iga yeel shakaaran yacni waa kaiira shukri waa mid ilaahay mahadin badan shukriga ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo waa ruux ilahay mahadin badan dakaaran mid ilaahay xusid badan ilaah uga yeel raahiban laka mid ku cabsi badan oo kaa cabsada ilaah uga yeel midwaacan laka mid ku adeeca allow uga yeel mukhbitan laka mid kuu khushuucsan allow iga yeel awaahan yacnii mid taahid badan awaah waa midka taahidda badan waa kasiira ta'awuh min adunuub yacnii wuxuu had iyo goor aada uga tiiraanyoodaa gefka iyo macaasida iyo xumaanta uu sameeyu ka tiiraanyooda awaahan ay muniiban mid noqosho badan alla uga yeer taqabal yacnii yaa rabbi rabbigayow taqabal towbatii towbadayda aqbal waqsil dhaq xuubatii dembigayga iyo gefkaygana dhaq wa ajib dacwatii baryadayda iyo allabarigaygana allow ajiib wa habit xujatii xujadayda allow sug in xujadaadu sugnaatana de waa in ilaahay uu ku garab istaago ayib waxaad dhici karta adigoo daliilkii kitaabka iyo sunnada haya inuu ilaahay ku garab mariyo marka xujadaada in la sugo waa duco yacnii ruuxu ilaahay subxaana wa tacaala codsi iyo baryo ilaahay uu gudbisanay wahdi qalbi qalbigayga ilaahu hanuuniyo toosi wasadid lisaanii carabkaygana ilaahw toosii carabkaaga in sabqu lisaanka laga ilaaliyo bini aadan baa tahay waxaad macrad iyo bandhigu tahay laba shay alkhada'u waannisyaan inaad gefto iyo inaad xilmaantaad bandhigu tahay marka carabkaaga gef waxaa carabka ugu filan shay aad doonaysay inaad tidhaahdo ama aad sidaa u dhahdo inaad sidii u odhan kari weydo oo sabqu lisaan uu kaa dhaco waa waxa ugu yaraa ugu fudud wasadid lisaanii carabkayga ilaahu toosi waslul siib sakhiimata qalbii qalbigayga madowgiisana ilaahu siib alsakhiima bimacnaa waa sawaad waa sawaadu qalbii qalbigaygana ilaahu mugdiga ka siibo mugdiga waxaa muqaabil u ah nuurka iyo iftiinka iimaanka iyo xaqaa muqaabil u ah ee qalbigayga ilaahayow yacnii mugdiga ka siib fadal alimaamu abu daawuud baa fii sunanihi ku warinaya xadiidka tirmidi fii jaamicihi sheekh naasirna saxiixu ladabi lmufrad raqamka ah ayuu ku saxiix yeelay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa ismaaciil bn cabdilahi bn abi uweysin qaala xadaanii malik bn anas alasbxu imaami daari اlhijra can yasiid bni siyaadin can muxamed bni kacb alquradi qaala wuxuu yidhi mucaawiyata ibn abi sufyaan baa wuxuu yidhi cala almimbari mimbarka dushiisa isagoo saaran buu wuxuu yidhi innahu laa maanica limaa acdayt arrinkiiyo shanigu wuxuu yahay laa maanica yacnii cid mancisa uma sugnaanin rabbiyow limaa acdayta waxaad bixisay ee bini aadamka aad ugu deeqda walaa mucdiya cid bixisaa uma sugnaanin limaa manaca allaah ilaahay wuxuu manciyee khalqiga u diiday cid bixinaysaoo ugu deeqaysaa ma jirto walaa yanfacu anfici maayo daljaddi yacnii midka dheeraadka iyo nasiibka u saaxiibka ah minhu ay min allaahi ilaahi xaggiisa aljaddu nasiibkiisa iyo markaa ayaankiisa iyo dheeraadkiisu waxba ka anfici maayo waman yurid illaahu bihi ruuxu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la doono khayran khayr uu doono yufaqihu wuxuu fahansiiyey alla subxaanahu wa tacaala fi diini diinka ayuu alle fahansiiyaa subxaana wa tacaala samictu haaulaa'i alkelimaat kelimaadkaasaan ka maqlay buu yidhi mucaawiya min annabiyi sal allau aleh wasalam nebigaan ka maqlay calaa haadihi alacwaadi tiirarkan dushooda isagoo ku sugan macnaha isagoo mimbarka fuushan ayaan ka maqlay nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh abu daawuud baa fii sunanihi ku warinaya tirmidina saxiixu sunani abi daawuud saxiixadana buu ku saxiix yeelay sheekh naasir qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana cabdulwaaxid ibnu ziyaad qaala xadaana cuثmaan ibn abilxakiim qaala xadaana moxamed ibnu kacb alquradi qaala wuxuu yidhi samictu mucaawiyata naxwahu ay naxwa xadiisi alawal xadaana moxamed ibnu musanى abu muusa albasri shaykhu اljamaca qala xadaana yaxya bnu saciid alqadaan can ibni cajlaan maxamed ibni cajlaan can muxamed ibni kacb alquradi samictu mucaawiyata naxwa xadaana muxamed ibnu musana qaala xadaana alhaysam ibnu jamiil abu salma alxaarisi waa nin majhuula qaala xadaana muxamed ibnu muslim waa majhuul ama waa daciif can abi lxuseyn qaala wuxuu yidhi ahbaranii camr bn abi sufyaan can abi hurayrata can اnabiy sal اllau alيh wasalam qaala wuxuu yidhi suubanuhu ina awsaqa ducaa'i duco iyo allabari midda loogu kalsooni badan yahay waxaa weeye an taquula inaad tidhaahdo allaahuma anta rabbii wa ana cabduk allow adigu rabbigay baa tahay aniguna addoonkaagii baan ahay dalamtu nafsii naftaydaan dulmiyey oo dunuub iyo macaasi iyo cisyaan baan sameeyey wactaraftu waan qirtay bidembii dembigaygii baan qirtay laa yakfiru dunuuba dembiyaasha ma dhaafo ilaa anta adiga mooye rabbi ikfir lii rabbiyow ii dembi dhaaf xadiisku macna ahaan waa saxiix laakiin riwaayadan waxaa ku jira moxamed ibnu muslim ayaa ku jira daciifada qur-aankana dee waa ku caddahay dembiyada in ilaahay subxaana wa tacaala mooye cid kale aanay dhaafin qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa yaxya ibnu bishr qaala xadaanaa abu qadan abu qadan waa camar ibnu haysam albasri siqatun can abi salma yacni ibni cabdilcasiis ibni maajishuun can qudaamata bni muusa can abi saalix samaan oo dakwaan loo yaqaan can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaah wuxuu ahaa yadcuu midkii ku ducaystay ilaahay ku barya allaahuma aslix liya diinii ilaahu diintayda ii hagaaji haddii raasamaalka ilaahay kuugu deeqa ugu qiimo badani waa diintaade haddii diintaada ilaahay kuu badbaadiyo aanu alle aanu kaa fitnayn raasamaal kaa maqani ma jiro alladii diinkaasu huwa cismatu amri arrinkayga dhowrsoonidiisa iyo meeshaan ku dhowrsoonaanayay ah wa aslix liya dunyaaya adduunyadaydana ilaahu ii hagaaji allatii adduunyadaasoo fiiha macaashii noloshaydu ay ahaato wajcal ilmowta geerida waxaad ka yeeshaa yacnii raxmatan naxariis iiga yeellii aniga min kulli suu'in shay kastoo xumaato ah yacnii igaaaada igaga naxariisato oo igaga raaxayso aw kamaa qaala sala allah aleh wasalam ama waa sida uu nebigu yidhi riwaayada muslim yacnii ee ka mida min jawaamici alkelima alatii uutiya nebiyu sala allah aleh wasalam nebigu wuxuu leeyahay allahuma aslix liya diinii aladii huwa cismatu amrii wa aslix liya dunyaaya alatii fiiha macaashii wa aslix liya aakhiratii allatii fiiha macaadii baa la socotay markaasaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi wajcal ilxayaata ziyaadatan liya fii kulli khayr ilaahu noloshan aan noolahay waxaad iiga yeeshaa mid khayr dhammaantii ii siyaadisa wajcal ilmowta halka riwaayadana raxmatan ay ka tiri wajcal ilmowta raaxatan liya min kulli sharin mowdkana waxaad iga dhigta iyo geerida shay kastoo shara mid iiga raaxaysa xadaana cali bn cabdilaahi almadini qaala xadaana sufyaan ibnu cabdilah sufyaan ibnu cuyayna qaala xadaana sumay mowla abi bakr can abi saalixin samaan can abi hurayrata qaala wuxuu yihi kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa yatacawadu midkii ilaahay ka magan gala min jahdi albalaa min mashaqati albalaa balaayada dhibteedu ilaahay ka magangeli jiray subxaana wa tacaala wa darkii shaqaa ayaan daro iyo nasiib daro inay haleeshana ilaahay buu ka magangeli jiray subxaana wa tacaala iyo wa suu'i alqadaa'i iyo qada xun buu ilaahay ka magangeli jiray subxaana wa tacaala waxa ilaahay uu xukume uu jaangooyey qadihiisu dhammaantii waa wanaagsan yahayoo xikmad baa ku jirta laakiin bini aadamka marka loo eegaa qadahaasi ama ku wanaagsan yahay ama uu ku qadhaar yahay walidaalika waa qadarka markii laga hadlayay waxaa la yidhi nebigu aamantu bilqadari khayrihi wa sharih wa suu'i alqadaa'i ay wa suu'i almaqdiyi shayga la xukumay xumaatadiisaan kaa gelaya iyo wa shamaatati alacdaa cadowgu inuu igu farxo igu raareeyo dhibaatada isoo gaadha cadowga uu ku farxo baan ilaahu kaa magangelaya bukhaari baa wariyey fii saxiixihi muslimna kitaabu dikri waadducaa'i walistiqfaar wa qaala sufyaan wuxuu yidhi fi lxadiidi alaaun xadiiska saddex baa ku sugan sidtu ana waaxidatun anigaa mid ku siyaadiyey la adri aanan garanayn ayatuhunna midoodii ay tahay uma qasdin xadiiska nebiga sufyaan waa nin caalimeh inuu ku daro laakiin xadiiska markii hore uu xifdisanaa iyo markii dambe xifdigiisu uu xumaaday ayuu kala garan waayay afartan masalo uu siyaadiyey qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa cubaydullaah waa cubaydullaahi ibnu saciid alyashkuri can israa'iil ibni yuunus can abi isxaaq asabiici waxay yidhaahdaan waa asbatu nnaasi fii axaadiisi jaddihi axaadiista awowgii ninka ugu yaqaano ah عن camr بن maymuun alwdi can cumar بن khadaab radia allahu عنه qaal kaana nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu aha yatacawaduu min alkhams shan buu ilaahay ka magangeli jira min alkasali wahsi iyo walbukhli bakhaylnimo iyo wasuu'i alkibari iyo weynaansho foolxun yani inuu ruuxu cantatab uu noqdo oo maskaxdii iyo maankii iyo miyirkii intuu ka tago yacni markaa meeluu u socdo uu garan waayo wa fitnati sadri laabta fitnadeeda laabta wixii xiqdi iyo uurxumo iyo baagala wa cadaabi alqabri cadaabalqabrigan kaa magangelaya xadiiska sanadkiisa yani markaa dacfi baa ku jira dacfi baa ku jira waana xadiis daciifa dacafahu fi lmishkaat yani shiikhu wuxuu haystaa kelmaddan wa fitnati sadri laakiin inta kale shawaahid bay leedahay min alkasli waalbukhli wa suu'i alkibari wacadaabi alqabri riwaayaadka hore ku sugan xadaanaa musadad ibnu musarhad qaala xadaanaa macmar ibnu raashid qaala samictu abi waa raashid ibnu kaysaan qaala wuxuu yidhi samictu anas ibni maalikin baan maqlay yaquulu isagoo leh kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu aha yaquulu ku yidhaahdaa allaahuma innii acuudu bika min alcajsi ilaahu cajsi baan kaa magangelayaa waalkasali wahsi baan kaa magangelayaa waxaan awoodi karayay inaan qabto oo daaco iyo cibaado ilaahay aan ugu dhowaanayay inaan ka wahsadaan kaa magangelaya waljubni fulaynimaan kaa magangelaya iyo walharami gabow wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min fitnati almaxyaa nolosha fitnadeedaan kaa magangelaya iyo walmamaati dhimashada fitnadeeda ayaan kaa magangelaya waacuudu bika waxaan kaa magangelayaa allow min cadaabi alqabri cadaabka qabrigaan kaa magangelaya imaamu muslim iyo bukhaari baa warinaya xadaana almakiy bnu ibraahim shaykhu اlbukhaari qaala xadaana cabdulaahi bnu saciid cabdulaahi bnu saciid bni abi hind can camr bni abi camr can anas bni malikin qaala wuxuu ihi samictu nabiya sal alla aleh waslem nebigaan maqlay yaquulu isagoo leh allaahuma inii acuudu bika ilaah waxaan kaa magangelayaa min alhami murugaan kaa magangelaya yacnii shay iyo hami geliyo iyo walxasani murugo iyo tiiraanyaan kaa magangelaya iyo walcajsi cajsi baan kaa magangelayaa iyo walkasal wahsi baan kaa magangelayaa iyo waljubni fulaynni baan kaa magangelayaa iyo walbukhli bakhaylnimo iyo wadalaci dayni wahalabati dayn daynku inuu iga qaalib noqdo dalac waxaa la yidhaahdaa alicwijaaj baa la laakiin waxaa loo jeedaa siqalu dayn wa shiddatuh culayska daynta iyo yacni ayaa loo jeedaa ruuxu markuu dayn galo waxaa laga yaabaa maanta inaad war sheegto baraan kuu keenayaa bisha dhammaadkeedaan keeni waxbaa isku aadi waaye marka in ruuxii uu been sheegayo asaanay noqotay islaantii baa iga xanuunsatay xaggay ka baxday marka nebigu aad buu ilaahay uga magangeli jiray subxaana wa taala wa qalabati rijaali raggu inay iga qaalib noqdaanna ilaahay baanbuu ka magangelaya nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi bukhaari baa kitaabuuljihaad ku warinaya raqamka toddobaatan hamiga iyo tiiraanyadana waxaa lagaga baxaa iyo welwelka ruuxu uu kaga baxaa ilaahay subxaana wa tacaala dikrigiisa oo xuska ilaahay iyo qur-aanka uu la noolaado waman yacshu can dikri raxmaani nuqayid lahu shaydaanan fa huwa lahu qariin ruux kastoo ilaahay dikrigiisa ka fogaada iyo xuskiisa shaydaan baa hami iyo welwel iyo murugo ku fura laakiin ilaahay markaad la noolaato ilaahay subxaana wa tacaala qalbigaagu xoojinaya allahu subxana wa tacaala aclam bisawaab w acla wbilahi